assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu saaxiibyaal subax wanaagsan kusoo dhawaada barnaamijka falanqeynta wararka rediyo kulmiya magaalada muqdisho u doona soomaali sudanes hosbitaal daryeel daweyn iyo dhakhaatiirtii khibradda lahayd ee dibadda loo aadi jiray bartilmaameedka soomaali sudanes waa badqabka bulshadeenna waa subaxnimo arbaca ah taarikhdan waxay ku beegan tahay tobanka bisha koowaad ee januari sanadka laba kun saddex iyo labaatan barnaamijka falanqeynta qodobada ugu waaweyn aan ku eegi doono waxaa ka mid ah shirka dibheshiisinta koonfur galbeed oo ka furmay magaaladaasi baydhabo iyo madaxda dowladda federaalka oo ka qayb gashay madaxweynaha soomaaliya khudbad dhinacyo badan taabanaysa ayuu jeediyey nuxurka ayaan kasoo qaadan doonaa maalintiisii labaad ayuu galayaa shirka qodobada looga hadlaya sidoo kale eegi doonaa galmudugna madaxweynaheyda qoorqoor waxa uu ka hadlay qorshaha maamulkiisa ugu degan deegaanadii laga saxay al-shabaabka ee maamulkaas oo markaas inta badan al-shabaab ah, sanado badan ay maamulayeen qodobadaas ayaanu ku eegi doonaa iyo warar ku saabsan isla deegaanada al-shabaabka laga saaray wareysi oo markaasi dhinacyadu ay ku faahfaahinayaan xubintii kalamaan ayaa soo kala qayb ka ah kusoo dhawaada mar kale Bébé. adigoo fadhiya maxaan dugsi kuula jeclaa daleesha adigoo fadhiya maxaan dugsi kuula jeclaa inaan duulxumi ku arag maxaan duca ku aqriyay balaaya xijaab ku darayay dhaleesha adigoo fadhiya maxaan dugsi kuula jeclaa dhaleesha adigoo fadhiya maxaan dugsi kuula jeclaa inaad duulxumi ku arag maxaan duca ku aqriyay balaaya xijaab ku darayee qofku maxuu yidhi si daacada ugu adeeg dadnimo qaaliyaa lahaw damiirku maxuu yidhi si ugu adeeg dadnimo qaaliyaa lahaw wuxuu yidhi si daacada ugu adeeg dadnimo qaaliyaa lahaw damiirku maxuu yidhi si daacada ugu adeeg dadnimo qaaliyaa lahaw ذي hagaag saaxiibyaal isku soo noqod wanaagsan barnaamijka falanqeynta wararka ayaanu gudagelinaynaa aanu ku bilaabno shirka dib heshiisiinta koonfur galbeed oo shalay gelinkii dambe si rasmiha ugu furmay magaalada baydhabo ayaa madaxdii ka qayb gashay waxa ay khudbado ka jeedeen ay uga hadleen arrimaha markaasi taagan madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa dadka soomaaliyeed isagoo la hadlayay wuxuu sheegay in ay diyaar inay u diyaargaroobaan in dalka markaasi laga saaro ah, al-shabaab waxa uu madaxweynaha sidoo kale sheegay in uu markaas ah, wejiga labaad ee dagaalka lagula jiro shabaabka uu ka bilaaban doono eh, maamulka koonfur galbeed ee soomaaliya madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa sidoo kale dhinacyada siyaasadda ama siyaasiyiinta isku haya koonfur galbeed ugu baaqay in xaaladda la jediyo wadahadan lagu dhameeyo wax walba oo markaasi khilaaf oo taagan soomaali haddaan nahay soomaaliya meel kasta aan uga noolaanne hal cadow aan qabnaa hal cadow mid labaad ma qabno halka cadowan qabna nimankaas khawaarijta awaay ah cadow kale oo maanta walaalayaan soomaaliya ka jira ma jiro soddon iyo laba sano ka bacdi mashaakilaadkeenna inaan qoray ku xallinno oo ama midkii awooddii iyo dowladnimadii haystaahi oo mushkiladaha dadka kasoo dhex bilaabaa kasoo dhex duuqdaah oo qori ku xalli tago ama kii kale oo kasoo horjeeda ama rabay inuu asnaha talada iyo xukunka yimaadaahi ou qori ku raadiyo waa waaye aragnimo nagu filanaan qabnaa meesha ku dhammaanaysana waa naqana sideedaba waxaan rabaa gogol barako gogol fiican walaal dad walaalaa oo ehela oo maxaan ku dhaha wax yar ay dhex mareen waaye waxaan rabnaa sidaa uu guddoomaha u sheegay gogashaan maanta waa furitaankeedii laga bilaaba berri dhibkii dhacay iyo wixii dadka kala gaaray qalbigooda yaa laga bilaabaa odayaasheenii dhaqanka oo waxaas ku xeel dheeraay khubarada ahay waa noo joogaan taasaan ka daawoobeynaa taas markaan ka daawowno kabacdi aan leenahay xirig oo oo miisaan culus uu ku xiran yahay aa lugta noogu xiran xergaasaan horta iska furaynaa xergaas maxaa la dhahaa shalay aa la dhahaa shalay wixii dhacay lugtaayna xergaasaan ka furaynaa si aan si aan u soconno oo aan maxaanku irahdaa berri iyo meeshii aan higsanayna aan u gaarno berri iyo meeshaan higsanaynana waa ka adduunyadu waa saddex waa shalay oo aan ka nimiday oo aan dib noogu soo noqonayn iyo maanta oo aan joogno iyo berri shalay waayo aragnimo iyo wax ka barashay leedahay maantana waxaan isugu nimiday oo aan ka wada hadlayna waxay tahay dowladda koonfur galbeed aan ilaashanno kii hadda hayow noo ilaali kan u soo socdow noo sii ilaali waxaan rabnaa waxa kale aan ka hadalno beledkan dadka rabitaankiisa iyo xuriyaddooda marna ma la compromise garayn karo xuriyadda qowlka xuriyadda safarka xuriyadda imaatinka xuquuq oo aasaasi ah oo dastuuri a waay waa bannaan tahay waxaa reeban nin qori watoo dhahay warkayga haddii la dhegaysan waayo aniga dadkaan dila maamulka iyo dowladnimada iyo waa dumina intaan ka baxa nin dhahay haddii laysla hadli waayo oo nimaa maalin dhaweyta i weydiiya wuxuu yidhi nih adiga mucaarada ahaa jirta ninkaad mucaaradka eedne waa taad muxuu ahay bannaanka taagneede maxaa maanta badbaado qaranaa nala yidhaha adiga dhihi jiraye maxaa maanta badbaado qaranta koonfur galbeed aad muxuu ahay Ah, ah, u gaagaabinayo ood ahay si fiican u qabayso marka waa u sheegay waxaan dhahay saaxiibkayow runtaa waa laakiin labaan ku kala duwannahay annaga maalintaas ha nalala hadlaa naloo diiday war ha nalala hadlo extensionaa la sameeyey extenshinka laftiisa inaan ka hadallan rabnaayo ha nalala hadlaa nalaga diiday ma ladinla hadlaayo laba sano waayo waa waa dhammaatay laakiin hadda koonfur galbeed maanta gogolaa fidsan kaale soo fadhiiso maxaa qabtaa maxay kula tahay intay wax ka qaldan yihiin inta may ka qaldan yihiin adna waa ila saxan yihiin adna waa kula qaldan yihiine aan waranno aan ka heshiino oo meel isla dhigno berri marka sabab oo marka oo loo dagaalamo ma taalo waxaa intaas dheer walaalayaal cadow aan leenahay hal waaye shabaab waaye waadna dilowha waa dilowha annaga barnaamij dagaalkaas dalka dhan looga xoraynaayo ayaa dowladdu dejisay fayskiisii koobaadaa gabagaba soo marowha fayskiisii labaadaa la gelaa fayska labaadka oo galbeeda ugu soo horayso geeska gees xadka etoobiya ka soo bilow maxaan ku idhaha badda indian ooshinka ku geey koonfur galbeed waaye madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayuu kaasi ahaa barnaamijka falanqeynta aad weli dhegeysanaysaan bal galmudug deegaanada maamulka asadiyaan aadno eh, al-shabaab ayaa laga saaray toddobaadkan eh, deegaano markaasi muhiim ah magaalooyin muhiim u ahaa ay muddo badan ay al-shabaabku ay ka tilnayeen madaxweynaha maamulka galmudug axmed cabdi kaariin qoorqoor ayaa waxa uu sheegay in qabashada xardheere iyo deegaanada kale ee guul weyn ay u tahay dadka soomaaliyeed isagoo ballanqaaday inay maamulkiisa uu amni iyo nololba kusoo celin doono deegaanada al-shabaabka lagu xoreeyey xardheere oo keliya maahan deegaanada laga xoreeyey eh, eh, cadowga khawaarijta ah waxaa qorshaheenu yahay inay dhammaantood ku soo celinno amnigii xariyaddii noloshii ay waayeen muddo dheer oo ay ka qaaday argaxsadu inaan ku soo celino ayaa qorshaheenu yahay oo ay helaan eh, amni helaan waxbarasho helaan caafimaad helaan dhammaan eh, maamullo iyo dad adeega helaan ayaa qorshaheenu yahay Mhm. oo aynan haysan oo ay ku jireen boob iyo dhac iyo baad iyo dil ay gacanta intay ku jireen gacanta khawaarigta ay ku jireen marka qosheen falastiin maamulka lasii magacaabayo waa maamul tuku meel gaara loosii magacaabayo deegaanada xorta ee galmudug dhammaantood waxaan ka hir galay maamullo dadku doorteen ogolayaashii deegaanka soo doorteen oo ay dadku soo doorteen tanna waxaan la rabnaa sidaas oo kale meeshii maamul in loo sii magacaabana waa lagu qasban yahay oo gaarsiiyo doorasho marka maamulada aan magacaabayna waa maamuladii doorashada galayaashii deegaanka ma aha maamul aan si rasmiya u soogaya ma jire maamulka xitaa waa kumasaar si waktiga doorashada loo qabto loo gaarsiiyo xoreyntii bayna qayb ka tahay in maamul la sameeyo walal cadowgaani waa sad og tahay oo cadow agagixiso caalamiya weeye oo qatarta ay ku hayaan soomaaliya adduunkana ku hayaan marka saaxiibada soomaaliya waa naga naga kaalmeeyana waa waxa weya waisku kaashanaynaa waana gacantii un markaas suurtagal ah ama si ku haboon lasaga kaashadana ka kaashanayna marka waa garabkii ama gacantii aan ka rabno aan ka dalbanno inaan ka helna waa shay eh, ku ah ku haboon maadaama ay cadowgaana yihiin cadow caalamiya ah. weli barnaamijka falanqeynta wararka redio kulmiya ad dhegeysaneysaan saaxiibayaal qiibihiisa dhexanuun isasoo gaarnay intaan ka bixin wararka la xiriira eh, dagaalada ka dhanka al-shabaab ee dalka ka socda dhinaca kale eh, qabashada deegaanadaasi al-shabaabka laga saaray ee galgaduud iyo mudug ka tirsan generaal tredishu ayaan wax ka weydiinay waa mahadsan tahay eh, sideedaba eh, annaga ciidamada xooga dalka soomaaliyeed iyo wasaaradda gaashaandhigga waxay leeyihiin afhayeeno u hadla arrimahaas uga hadla annaga markaan ka hadlo ciidamada deegaankeena xawisooyda loo yaqaano eh, ciidamadaas markay xaqiijiyeen la wareegista degmada maxaan ku yidhahdaa qadiimiga ee eldheer waxaa saakay si si rasmi a ah usii xaqiijiyey ciidamada dawladda iyo maxaanku ku ciidamada deegaanka oo wada jira mar kale hawshaasna waxay ku dhamaatay si wanaagsan oo guul ah waana maxaan ku irahdaa argaxisaduna halkaas awalba caga wanaagsan kuma taagnayn maxaan ku irahdaa shacabka dhibaateeyaan maan wax kalena kama shaqaynayn waana laga dulqaaday ilaahana mahaddaas kale waxaa jira warar soo baxay oo sheegay in ciidamo dowladda ka tirsan ay gudaha xalay u galeen balse dib ay kaga soo baxeen mar kale saakana dib ugu laabteen marka maxaa ka jira amuraas wallaahi howlahaasi waa howlo ciidan waayey mar walbana cadowga in la daba socdaa oo maxaan ku irahdaa meesha lagu sheegaa lasii dharbaaxay waa waa waa waa muqadas waaye because nimankan kawaariid waaye in la dilona waa xaq hmm. meel walboo lagu sheego hore iyo gadaal intaba waa maxaan ku rahay looga daba hadda amniga guud ee celdheer waa sidee caawa maasha allah amniga guud ee celdheer waa wanaagsan yahay aada iyo aad howlgaladii maxaan ku irahdaa wadajirka ahay oo maxaan ku irahdaa madaxweynaha qaranku uu cilaamiyey si wanaagsan ay u socdaan dalkao dhan ay ka socdaan eeldheerna dalkay ka mid tahay iyo maxaanku yidhahdaa galmudug hawshaasna way ka socotaa si fiican ayna u socotaa waana laga wada qayb qaadanaya haddii xildhibaan ahaa lahaayeen iyo haddii wasiir ahaa lahaayeen iyo haddii maxaanku yidhahdaa odayaasha dhaqanka ahaa lahaayeen iyo ciidamadaba iyo ciidamada deegaankaba hawshaasi waa socotaa beriga galguduudna xor ayuu noqonayaa mar dhow oo maxaanku yidhahdaa haddaba ciidamadu goobo kale hor inay sii gaareen ayaa maxaanku yidhahdaa aan aan aan hadda hayna insha allah Eh, baraha bulshada waxaa ku baahay muuqaal eh, iyada oo qarax uu ka dhacayo gudaha ceel dheer marka mana siin kartaa xog ku saabsan eh, qaraxaas de mar haddiiba argagixisa meesha soo gasho waa waa qarax lagama waayo argagixisada wax kale kuma shaqeeyaan laakiin waxaa noo sheegtay amnigi in la xaqiijiyey xaqiijintaba waxay ahayd qaraxaas oo ay ciidamadu qarxiyeen oo ay maxaanku yidhaahdaa ugu tala galeen inaanay shacabku aysan dhibaato ku noqon ayay ahayd xaqiijinta la xaqiijinayoon ka mid ahaa qaraxa dhagarkaana meesha ayay ku aaseen ciidamadaana maxaankurada ku guuleysto maxaankurada halkaas ka qarxiy jenaraal toydisho kaasi asaaxbeel ah uo wararka ugu dambeeyay eh, qabashada deegaanadii al-shabaabka laga saaray eh, faahfaahinayay barnaamijka falanqeeda dhegeysanaysaan idaacadda kulmi ad nagala socotaan haatanna kusoo dhawaada saaxiib xubintii kalamaan Thank you koonkan aadmiga jooga qof kastaa kurbadiisiyo kaskiisuu hadlayaaho dadku waa kalamaan haddii aad kululaato hala boodin ka shee kaalintaada ka qaado dadku waa kalamaane wixii kula wanaagsan qaar baa kohanayee ha kasoomin dhegayste dadku waa kalamaane intaasi waa kaftan waanee markanna ku soo dhowaada xubintii kalamaan war kalamaanay ceeldheer iyo cirifyada mareeg caadda xaradheere cudud lagu midoobaa shabaab looga cayriyeye casiisow ha soo celin mudday shacabka ciileen baydow lama meeli amaamato ah, hogaday shirki baydow ay horteegan ma infurmuwaay hadda burweyn maxaa loo aadilaayahayaa hortaagan war cabdikuusow maadinkoo jiifaad rabtaan in laydiin xoreeyo wargoyin anugu waxaan dhihi ciidankii shabaab casharka u dhige cagta mariyayow cimrigihin ha jiro cimrigeen hajiro cagta mariyayow cimrigeen hajiro waranna waxaan odhan lahaa armaqal xaadu orahe ma dhahdido hididiile ii muuqataan haatanba arkaaye horumar baaba ii laacayi iyo hiigsi nololeede hargaysiya afgeeyo isku tagay ama heshiis gaadhay oo lagu hooyaadaaya nabad hororna la allah allahayow adaa heli karaa noo hubee adugu wargaboosa wallah kaa aqbale shabaab waa laga adkaada markaad maqasho miyaad midnimada jala diidda soo raadisay war guulla'aan garab daro maahayna guuli garab badanta lileymi dheegne war afgooyo kuu sheega ou dheegle kuma uusan dhihin leeyihiin wargoyin anugu waxaan kula yaabanahay gaboose laascaanadoo derislu la way waay markaasuu afgooyi u socdaa war bishaarow an la yaabto jinnigii oo dogaadu ee ood kalka darsidii edheegi jiray aryamadeeyow shabeellada hoose uwilaa gardarra koonfur galbeed loogu daraye maadigaa somalilan ka xiga warwarlaweynay markhaati ha laga ahaadee hadda ma maydinkaa midnimada diidan war gabosow aadan sunni markaa soo dirta inaan quustay anigu war cabdikuusow war mahay sida boqorbuur madoba ka sii horreeyey war kalemaanay shabaab la iskuma aadayn karo cidna gacal uma ahane nin la yidhaahdo waalidaaq xasan wuxuu yidhi daayinow allahayow waxaan kaa dalbanayaa dalkoo nabada daarahoo qurxoon iyo dalxiis jooga damaashaadna lagu marahayoo lagu dakaynaayo oo kala dambayn maamul iyo dawlad lagu haysto oo deriskiisa kale daacad kula joogo dowkulaydow horaad ernomaynka daru waaye aryaadhaha waxaa kaloo la yidhi haddaanna ay maraysa dalkayiinaan diifaacanon dibudhiisna la doonaya dalkan inaan diifaacano warkalamaanee war mahaysiine xildhibaan cabdiraxmaan cabdishakuur oo cashiradiisii bilaabay wuxuu yidhi dagaal kasta ee dunida fallaaga argagixisaha lala galo saddex weji ayuu leeyahay wejiga koowaad oo ah guluf dagaal oo gacanta fallaagada looga bixinayo goobaha ay haystaan oo xorayn ah wejiga labaad oo ah gacankuhaynta goobaha laga xoreeyey fallaagada oo xajin ah wejiga saddexaad oo ah dhismaha maamulka garsoorka hay-adaha amniga iyo bixinta adeegyada aasaasiga ah ee bulshada si ay u dareemaan neecawda nabadda inay fallaagadii ka raysteen oo xasilin ah weji walbana wuxuu u baahan yahay istaraatiijiyad qorshe iyo dad karti leh oo meelmariya saddexda wejina kalama hari karaan meelmarintooda ayaana lagu ciribtiri karaa fallaagada fadwoodahin ay kale walandhiman warshi xasan taar uweysoo hadda ka hor ka hadlay dagaalada jabhaduhu dowladaha la galaan wuxuu yidhi saddex weji buu leeyahay wejiga koowaad waa gurilayn iyo rabshado la sameeyo iyo arbushaad si lagu aqoonsado inaad jabhad jirtoo dagaalamaysa tahay wejiga labaadna waa maraad dowladdii aad la diriraysay la siman tahay oo aad meelaha aad qabsatay xegsanaysid wejiga saddexaadna waa mar aad ka adkaatay oo toos u baacsanayso saddexdaas weji markii la sameeyaana jabhadi guulaysataa warshabaab waa laga adkaada gorilana meel lagu gaari maayo niyow aryaadaha gulufka ciidanka iyo gobolada la qabsaday iyo guushay soo hooyeen horta waa soo dhoweeyha laakiin waxaan aad iyo aad uga xumahay ciidamadan ee kooiska hurdayo subax gashow lagu dheelmahaayo taasuna wax loo adkaysa kara maaha mugya lamana ma dhicin waxa wax looga barala'yahana anigu ma aqaan midda kale xero ciidan waxaa la arki jiray sirdoon inay leedahay sahan hore inay leedahay waardiya fog inay leedahay ee beri gashowniya lagu soo dheelmado mahay joogaan lagu laayo nabee inaysan wax la qaado kara ahayn abdulow aan hal dhibaatadu kow may kumid mid eh dhafarti iyo aadka la aamawha miingi ee iidanka haddii fiidoora jiifadan qaarshonu waardiyi ku qoranya subaana safba kolko tukuda malka dheelmada fadna wargooyin ciidanka ilaa laga mamnuuco jaadka iyo taleefonka smartifoonka la yidhaahdo fadhigooda waa loogu imaan mar kasta war ciladahaad sheegaysaan oo dhan afhayeenka wasaaradda gaashaandhiga jenaraal caanood ba hore u sheegay ilaa dhaqamadaa laga suuliyey ciidamada soomaaliyana ayaguna waa degan yihiin dalkuna waa dayacan yahay war waxaa la yidhi al-shabaabka luuqluuqa iyo jiir isugu laaba waardiye askari meeluu ligan laamigana taagan laadhuu teleefoon midkii laba gacmood tuurta oo luqunta hoggaamiyaa laga libaysta warkalamaanay waxaa la yidhi haddaad ciidan tahay ciidda iyo calanka loo dhaarshay casharrana in badan soo barto loo carbiyey hawsha ciirsina shacbigu ou ka rabo cudud la kaalmaysto waa ceeb inaad caajistay cadow ku gaada war inta badan ciladaha aad sheegteen waxaa wehliyey oo ciidanka lagu gaadi jiray taliyahooda waxaa marjida faaxirada loogu tegi jiray laakiin ciidankii lagu dheelmaday taliyahooda waa dhex joogay allah u naxariistay ciidankii ku shahiidowna ka mid ahaaye aryaadhaha warya dhammaantiis geesii wooxow go'aansaada guulayso ama geeriyo geesi waxow go'aansaada guulayso amba geeriyood kakaca maha war kalamaanay war mahaytana madawiine xasan sheeg baydhowjana'a oo ugu kahoohidi aye shirki ma bilowda shirka baydhabo maxaa looga hadlayaa shidha shidha shidhoo danta guud u shuureeyo noo sheega wanaag la shaaci karo bishimii shib naga dhahaa war aaneeloshan shirka koonfur galbeed walmakueshiidiin madiha gebagabaa welibana kaqa tama doone sharlankii wadow shaleeda sharlankii wadow irbidshawlika dhiidi sharlankii wadow shiinshafar duri sharlankii wadow gudban shayddaanna hijaaban shuushkini shafaacu raxmaan warmadee waxaad ka tagtay shileedeeya shibleyhaadee war kalamaanay war ma haysiine madaxweynaha buntland siciidani wuxuu yidhi madax bannaanidii waa ka noqonnay miyuu yidhi garacad shan milyanay soo saartay miyuu yidhi xaradheera b s f qabatay miyuu yidhi war degmadii gobolka midug ka maqneed gacantaa ku dhigna miyuu yidhi somalilan waa la heshiinaynaa miyuu yidhi warlaasacaanood somalilan ka mid maaha miyuu ku celiyey aryaadhaha ninka maad warka ka sugtiin qaylo badanidiina cabdullow dadkan waa falan yihin waxna looma sheegi karee siciidani wuxuu yidhi waa ku ammaanayaa ciidanka dawladda inay shabaab xaradheere ka xoreeyeen soomaalidana waxaan kula talinayaa buu yidhi in loo midoobo shabaab intay joogaan horumar lama gaari karee wardani ceeldheer in la qabsaday ma oga miya war ceeldheer b s ma tegin war kalamaray waddankani jahayste jahahaadka galay jubbaland maxay la janjaaman tahay oy jubbadii dhaxana oga jaakirta war waxaa kaloo yidhi ah. jahli jaga helaa ummada waa sii qabjabiyaaye ah. dawlad iyo jihaadkan shacbiba wadajirka u qaadnay ah. jirjiroolayaal baa u qumay inay jillaafaane jeebbada shabaabkay rabaan inay ku joogaan aryaadhaha samigay cabdullana waxa uu yidhi how dulmilaala roorgood daariiq dawa maalehe waa dagaal dulmilaala roorgood daariiq dawa maalehe waa dagaal warwar ma haysiine amiiradii waxaa la arkay iyagoo baabuurta geeda ku rartay qaar caws isku xirxirayna waa la sheegaaye ilaahu geed iga dhigmiya ka dhacday jahaadkii war hadda waxay maraysaa geed miya igu qari guri miya igu qari god miya igu qari war heestaas macalidheeraa qaaday war waa erayadii mahad kala tahay iyo laxankii fu'aad shongole war iskudubaridkii iyo soo saaristii axmed diiriye miya war ma muusikii kaba ku tukadaa aryaanaha nashiidda muusig ma lehe naga shibdhaha waa waalantihiin war inay baabuur qaraxyaa ilmihii u soo dhiibaan oo dhahaan villainad gelaysaane iyaguna nafjecli awgeed baa baabuurtigeeda ku rartaan sidee isu waafajiyeen amiiradu aryaadhaha cunuga isqarxihaya iyo dadka owlayhaayo intaba male iyaku danna kama laha war waxaan maqli jiray ma dukaamo iyo suuq dadka lagu gadaa jira markaa daacad baa adiga dirham qura ma joogaan wax la soo iibshay waa la dhaqaalaystaa warmadayn baa lagu siiyey mise duurkay ka heleen war waa xeredoon xalaaleed war waxaan maqli jiray ummad aan dembi lahayn shacab aan dareen qabin muslimiinta dilkooda hadday rajo duulkani ku helayaan amiiradu amiiraduma isdilaan hay u dagayaan nimayahow dad lama beero mana baxo sidii geedo ma og tihiin barbaarteennu beeciyo xaraash maaha waa hagaag saaxiibyaal fariimahaas aad maqasheen iyo xubintii kalamaan ee ka horraysaba waxaay qayb tahayn barnaamijka falanqaynta wararka rediyo kulmiye guud ahaanna iyaga u dambeeyey barnaamijkan geesintaa ku doona sidaas nabadgelyo